بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال الناظم رحمه الله باب علامات الجزم جزمدا calaamadaheega baabkii iyo albaabkii laga gelayey weeyaan wاljazmu fi اlafcaali bsukuni aw xadfi xarfi cilati aw nuuni faxadfu nuuni rafci qadcan yalzamu fi khamsati اlafcaali xayثu tujzamu wbsukuni jzim mudaarican saliim min kwnihi bxarfi cilatin khutim ima biwaawin aw biyaain aw alif wajasmu muctalin biha an tanxadif wanasbu dii waawin wayaain yadharu wma siwaahu fi halaaثi qadaru fanaxwu yaqdu yahtadii yakshaa khutim bcilati wagayruhu minha salim wcilaة اlasmaaءi yaun waalif fanaxwu qaadin wlfataa biha curif إعrاabu kuli minhma mqadaru fiiha walakin naصb qaadin yadharu wqadaruu ثalaaثaة اأqsaam fi lmiimi qabla اlyaai min gulaami wاlwaawu fika muslimiya udmiraat wnuunu fi latublawna qudirat fasl almucrabaat kuluha qad tucrabu bاlxarakaati aw xuruufi taqrubu faأwl اlqismayni minha arbacu wahiy alatii marat bdmin turfacu wkul ma bdamaة qad irtafac fanasbhu bاlfatxi mطlqa yaqa wkhfd اsm minhu bاlkasri اltuzim wاlficlu minhu bsukuni munjazim lakin kahindatin linasbihi kasr wغayru masrufi bfatxati yujar wkulu ficli kana muctala juzim bxadfi xarfi cilati kama culim wاlmucrabaat bاlxrufi arbacu wahiy اlmuhanى wاذukuru tujmacu jamca صaxiixa kalmithaali اlkhali whamsaة اlasmaءi wاlafcaali ama almuhanى falirafcihi اlalif wanasbuhu wajaruhu bilya curif wkalmuhanى اljamcu fi naصbi wajar warafcuhu bilwaawi mara wاstaqr wاlhamsaة اlasmaa kahada اljamci fi rafcin wakafdi wanصiba biاlalifi wاlhamsaة اlafcaalu rafcuhaa curif binuuniha wafi siwaahu tanxadiif waayahay waxay noo joogtay oo aynu dhammaynay khafdadii iyo calaamadaheegii iyo mawaadicdii calaamadaha khafdadu ay yeelanayeen baabkan sheekhu raximah allahu tacaala waxa uu kaga warrami doonaa jazmada iyo jazmadu calaamadaha ay leedahay iyo calaamadahaasi mawaadicda ay degaan kuwii horun bay lamid yihin labadii masale unbuu kaga warramaya dikru calaamaati ljazmi jazmada calaamadaheegii ayaa uu sheegaya masalada labaad ee uu kaga warrami doonaa waxay noqon doontaa dikru mawaadici calaamaati ljazmi jazmadu calaamadaha ay yeelatay meelaha iyo boosaska ay degayaan waayahay wuxuu yidhi sheekhu waljazmu bilafcaali bisukuni ow xadfi xarfi cilatin aw nuuni waxaynu garanaynaa jasmadu inay lahaan jirtay laba calaamadood mid wuxuu ahaan jiray sukuuna waa asal midna wuxuu ahaan jiray xadaf xadafkuna labay ahaan jireeno in la gooyo xadfu xaraka inuu yahay oo xaraka la goynayo inuu yahay xadfu xaraf cafwan inuu yahay xadfu xaraf markaa xadfu xarafkaasi ama wuxuu noqon waxa weya kii afcaalu khamsaha gelayay ile ama wuxuu noqonaya maxay kii xarfu cilaha ayuu ku noqoni waa yahay xadfu xarfu ciliya xadfu nuun labadaasi ayuu xadafkii kaaga soo bixi sukuunkiina waa maxay isna hal meel buu geli doonaa isagu halka mawduuca u degi doonaana muxuu ahaa waa ficilkii mubaaric ee ahaan jiray saxiixul aakhirka weliba qeyd labaadna uu la sii raacsan jiro muxuu ahaa waxna ayna la xidhiidhin de waxna ayna la xidhiidhin waka markaa calaamadihiisu waaba labada waa sukuun iyo xadaf mawaadida ay degayaanna waa saddexo sukuunkiina hal buu degi doonaa ficilkii mudaarice saxiixulaakirka waxna ayna la xidhiidhin xadafkiina labuu degi doonaayo xadfu xarficilla iyo ficilkii muctalkii iyo iyo afcaal khamsiy labadaasay noqon doonaa wuxuu yidhi waljasmu fi lafcaali bisukuni aw xadfi xarfi cilatin aw nuuni waljasmu jasmo fi lafcaali afcaasha la jasmiyaa bisukuni inu bsukuni sukun bu ku sugnaaday ow xadfi xarfi cilatin ow kaainun ama wuxuu ku sugnaaday bixadfi xarfi cilatin cilada xarafkeega xarafkaa goyntiisa ayaa ku sugnaaday aw nuunin aw kaainun ama wuxuu ku sugnaaday binuunin ay bixadfi nuunin nuun goynteed wuxuu ku leeyahay jismaha afcaasha la jismiyaa waxau ku sugnaanaya sukun oo sukun ayaa wax lagu jazmiyaa waa marka uu yahay wuu soo socdaa welibe wa asalkii sukuunku isaga ayaa asala sida aawadeed buna usoo horreysiyey luq ahaana sukuunka waxaa lagu dhahdaa buu leeyahy sheekhu waa did ulxaraka xarakada ayuu ka soo horjeeda istilaaxana waxaa lagu dhahdaa sukunka waa xadfulxarakati xarakaa la gooya oo sukuun kolkale sukun baa lagu jasminayaa xarakadii baa la goynaya weyaan macnuu oo sukuun baa la saaraya akhirki ama waxaa lagu jasmiyaa buu yidhi xadfu xarficilla xarficilla ayaa lagu jasmiya isagoo naaib ka ayo sukuun xarfucillowna da wuu inoo keeni doonaayo saddex mid bay noqon doonaan inuu wow noqdo iyo inuu ya noqdo iyo inuu alif noqdo wuu inoo keeni doonaa wa inamaa sumiya kullu minha bidalika waxaa sidaasi loogu magacaabay buu leya waa xarfu cilo loo yidhi liannahu yadullu calaa cilatin qaamat bilkelimati kalcilati alatii taquumu bilmariid wuxuu ku tusinayaa cilo iyo xanuun ku quntay kelmadda lamida cilada ku qunta qofka mariibkaa ee jiran ee xanuunsanaya ama waxaa lagu jasmiyaa xadfu nuun ah, rafci waad garanaysaan tii baa lagoynaya daaqada laga saaraya iyayna naaib ka tahay sukuun ayay naaib ka tahay marka waljasmu waa mubtade i afcaali jaariya majruurka laabuda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw murtaqi jasmi baynu iskaga tacalujinana oo masl way banaan tahay bisukuunina abarkii weyaan bisukuunina waa abarkii ow xadfi xarfi cilatin waxay ku cadfan tahay sukuunka ow nuunina way kusii cadfan tahay iyaduna waxaa kaloo banaan aljasmi mubtadaynu ka dhigne fi afcaali jaariya majruurka inaynu sifayno oo la idhaahdo waljasmu jasmihii jasmihii alkaainu fi lafcaali afcaasha dhexdeeda ku sugnaanayey bisukuni ey kaainu bisukuni sukun ku sugnaaday waxaa kaloo inaynu xaalayno waljasmu jasmo kaainan xaalu yahay jasmahaasi fi lafcaali afcaasha dhexdeeda bisukuni ay kaainu bisukuni sukun iyo reebnin buu ku ku sugnaaday ow xadfi xarfi cilatin aw kaainu ama waxau ku sugnaaday bixadfi xarfi cilatin cilada xarafkeeda xarafkaa goyntiisa ah, idaafadii baa loo laqmaya soo ma aw nuunin aw kaainun ama wuxuu ku sugnaaday bixadfi nuunin nuun xadafkeed dee nuuntana waa nuunti nuunu rafcaa aan jirtay nuuntii goynteeda waka taasay noqonaysaa laqmadii waljazmu jazmo kaa'inan xaal u ahaaday jasmahaasi fi lafcaali afcaasha dhexdeeda xaalada uu ahaaday kaainun waxa uu ku sugnaaday bisukuuni sukuun ayuu ku sugnaaday aw kaainun ama wuxuu ku sugnaaday bixadfi xarfi cilatin cilada xarafkeeda xarafkaa goyntiisa ow kaainun ama wuxuu ku sugnaaday binuunin ay bixadfi nuunin nuunta goynteeda nuun goynteed ayuu ku sugnaaday waka marka waa saddexdaa midu in sukuun oo asala iyo xadfu xarfu oo naaibka a sukuunkii iyo xadfu nuun oo naaibka sukuunkii wuxuu yidhi isagoo mawaadicdii sheegaya faxadfu nuuni rafci qadcan yalzamu fi khamsati afcaali xayu tujzamu mawaadicdu buu tilmaamaya wuxuu yidhi afcaalu khamsa waxa lagu jasmiyaa baabkan marka aad joogtid nuuntii nuun rafcaha aan jirta soo barateen maxaa lagu rafcin jiray afcaalu khamsa hubuutunuun soo ma ahaan jiri nuuntuun baa la leefaya maxaana leefaya dee jaazim baa leefaya caamilkaasi wax jasminaya ayaa nuuntii daaqada ka saaraya marka afcaal khamsi waxaa lagu jasminaya maxay xadfu baa lagu jasminayaa beytka intaasu kaga warramaya marka wuxuu yidhi faxadfu nuuni rafci nuunta nuunu rafco ahaa a goynteedu yalzamu waa laazimi ay huwa xadafku qaطcan ay luzuuman laazimid buu luzuumkaasoo qaطcan ay maqطuucan bihi la gooyey ya kama joogsanaysid waad jaraysaa waad ku dhaqaajinaysaa fi lkhamsati ay fi lafcaali waa min baabi taqdiimi ismi اlcadadi cala almacduud fi lafcaali afcaasha dhexdeeda ayuu laazimi xadafkaas afcaashii alkhamsati shanta ahayd xayثu meel buu laazimi xadafkaasi tujzamu la jazmin ay hiya afcaasha mayna basiiraan culimo aad buu u fudud yahay wuxuu ku leeyahay afcaashii afcaalu khamsaaya soo baratay waxaa lagu jasminayaa xadfu nuun intaa maa la garan waaya intaasuu kuu sheegay waa intaa khulaasadiisu dee afcaalu khamsana horeynu usoo baranay tusaalayaasheedina waan soo baranay hadda tusaaleheygu maad rabtaa lam yadribaa walam tadribaa walam yadribuu walam tadribuu walam tadribii yadribaa ficlu mudaaricu majzuumu bilam wa calaamatu jasmihi he xadfu nuun niyaabatan can isukuun waa maa naaba fiihi xarfun an xaraka ayusuka noqon ila sukuunka xaggaasaa la haleeshin jire o la ilxaaqin jiray marka eeg fahaadihi kuluhaa majzuumatun afcaasha aynu tirinay dhammaanteed waa majzuuma wa calaamatu jasmihaa xadfu nuuni calaamada jasmada ina tusinaysa inay jasmisan tahay afcaashana waa nuunta meesha ka maqan culmamayna basidayn beytka intaasu kugu tilmaamay hal bay naga baxday halkaasi waa maxay afcaal khamse maxaa lagu jasmiyaa waxaa lagu jasmiyaa xadfu nuun maa la fahmi waaya waaba intaa laqmadan u fiirsade ila intan hore soo dhigata ma adke wuxuu yidhi faxadfu dee mubtadaynu ka dhigana waad la socotaan xadfu waa mudaafa nuuni waa mudaaf iley nuuni mudaafa rafci waa mudaaf iley jumladaa yelsamu soo garan mayse alkaasu khabarkii noqonaya faxadfu nuuni rafci nuunta nuunu rafcaha ah xadafkeedu yalzamu waa laazimi ey huwa xadafku wuu laazimi luzuuman laazimid buu laazimi maserkaasaynu soo qadarana luzuumkaasoo aطcan ay maqطuucan bihi la go-aamiye oo la jaray ah, aan laga joogsanan on laga hakenin o lagu dhaqaajinayo fi khamsati اlafcaali waa min baabi taqdiimi ismi cadadi calى اlmacduud afcaasha soo qaado fi lafcaali jaariya majruur waxaan ku tacalujinana ylzamu fi lafcaali afcaasha dhexdeeda ayuu laazimi xadafkaasi afcaashii alkhamsati shanta ahayd darafkana yelzamu baynu ku tacalujinana xayu meel buu weliba laazimi xadafkaa nuunka la goynaya tujzamu la jazmin ay hiy afcaasha meel kasta dee ma laazimiya waa markay joogto xaalatu jasma ee la jasminayo muna basid noqon faxadfu nuuni rafci nuunta nuunu rafcaha la yidhaahdo xadafkeedu yalzamu waa laazimi ay huwa xadafku luzuuman laazimid buu laazimi luzuumkaasoo qaطcan ay maqطuucan bihi la go-aamiyey fi lafcaali afcaasha dhexdeeda ayuu laazimi afcaashii alkhamsati shanta ahayd xayu makaan buu xadafkaasi laazimi tujzamu la jasmin ay hiya afcaasha la jasmin meelo basidayn laqmadiigu aad bu ufudud yahay latabiidkaasina ka gudba halkaa muxuu inoogu sheegay hal mawduc buu inoogu sheegay halkaasi mawduc waa maxay waa afcaal lhamsa afcaal lhamsa xaalatu jasme markay joogto maxaa lagu jasmiyaa xadfunuun baa lagu jasmiya waaba inta kitaabki horena waynu kuso baranay wa bisukuni jzi mudaarican salim min kwnihi bxarfi cilatin khutim ah. halkana sukuunki u doonaya inuu sheego ya de waa nadmi oo waxa weeyaan sababtu dee habkii hore sukuunku ku bilaab jira sooma waxa weya nadmi aawudii weyaan wa bisukun ijzim wowa qaado ijzimu ge wajzim jazmi anta adigu ficlan ficil jazmi ficilkaasoo mudaarican mudaarica bisukuni sukuunku jazmi mudaarica oo salima nabad galay ay huwa mudaaricu nabad galay min kwnihi ahaantiisa uu ahaan lahaa ka nabad galay khutima mid lagu gebagabeeyey ay huwa mudaaricu bixarfi cilatin cilo xarafkeed muxuu ku leeyahay waa fudayd weya ficilkii mudaaric ee la odhan jiray saxiixulakhir soo garan mayse ya ficilkii mudaaric ee ahaan jiray saxiixulakhirka intaasu ka wadaayo ila salimo buu ku ficilkii mudaarice xuruuf ah, cilla aanu u dambaynin sida daraba oo kale yadribu soo mudaaricg ma dakhala yadhulu soo ma soo garan maysin nasara yansuru ficilkaa mudaarice xarfu ah, cilla aanu u dambaynine ka nabad galay in xarfu cillo loo dambaysiiyo shardi kalena wuu raacin jiray sheekuy muxuu an jiray shardigaas ya ha soo ma aakhirkiisuna weliba ayna waxba la xidhiidhin waxba aynan la xidhiidhin labaa ka soo bixi jiray oo mima yujibu binaahu waxaa binihiisa waajibinaya maxay ahaayeen nuunu inaad iyo nuunu tawkiid mubaashara soo ma aw yanqulu icraabahu ama icraabkiisa raraya kaasina afcaal khamsa la ohan jirayo icraabkii intuu xarake ka raru u rari jiray ayo xuruufu u rari jiray ficilka sidaa aan ahayn sukuun iskaga jasbi bu leeyahy mayna basidayn aad buu ufuduyahay maxaad odhanaysaa ya lam yalid walam yuulad ah, lm ylid walam yuulad yelid waa ficil mudaaric maxaa u dambeeya ma xarfucilla me uu ka nabad gala xarfucilla soo maa dee waa saxiixulaakhir majzuumu calaamatu jasmihi assukuun liannahu ficlu mudaaricun saxiixu laakhiri walam yatasil biaakhirihi yuuladna waa la mid midna maxaa wowga sugay midna wowga loo gooyey maad gaadhin weli sheekh waa baab kale lam yelid wowgeygi waa la gooyey yuuladna wowgeygu u joogaa maxaa dhacay eed ugu kala eexatay dee mabaan dhigin weli oo sarfigaad ku baran doontaa insha alla ka soco lam yadrib waa saxiixulaakhir lam yadkul lam yansur waxaasoo dhan waa wada saxiixulaakhiri ficilku hadduu saxiixulaakhir yahay maxaad ku jasminaysaa oo xarfu cilla aan loogu dambaysin sukuun baad ku jasminaysaa waa inta dee horeynu usoo barane laqmaduna ilaashada jaariya majruurka ijzimta ku tacalujiya waka wajzim jazmi ficlan ficil jazmi ficilka oo mudaarican mudaarica bisukuni sukunku ku jazmi mubaarica oo salima nabad galay ay huwa mubaaricu min kownihi ahaantiisa uu ahaan lahaa ka nabad galay khutima mid lagu gebagabeeyey oo lagu khatimay ay huwa mubaarica bixarfi cilatin cilo xarafkeed oo cilo xarafna inoo iman doonaayo isba inoo tafsiilin doonaa ama wow ah ama ya ah ama alifa ficilka sidaas ee kaa ka nabad galay waxaad ku jasmisaa waa saxiixulaakhira sukuun iskaga jasmiyi waa inta cuni waa mayna basidayn aad buu ufuduyahay dee salimo waad garanaysaa waxaa laga sii sifaynaya jumladana ficilkaa mudaaric baa laga sii sifaynaya min kawni jaariya majruurkan min kawni ahaantiisa waan laa ka nabad galay jaariya majruurka salimina ku tacalujinana soo maarati marka kown waa mudaaf haaduna waa maxay waa kown waa kaana masterkeygii soo ma waa ismigeedii weyanaa btibaari maal qariib hadii aynu egno mudaafiley bictibaari maxal baciid hadii aynu egnana waa ismigii kownka weeyaan jumlada dambana maxay noqonaysaa de waa abarki khabarkii kownka weeyaan ila khabar buu qaadanaya bibadlin waxilmin saada fii qawmihi lfataa wakawnuka iyahu alayka yasiru wa camal falaya wajzim jazmi ficlan ficil jazmi ficilkaasoo mudaarican mudaarica bisukuni sukuunku jazmi mudaarica oo salima nabadgalay ay huwa mudaaricu min kwnihi ahaantiisa uu ahaan lahaa ka nabadgalay khutima mid lagu gebagabeeyey ahaan lahaa bixarfi cilatin cilo xarafkeed ficilkaas waxaad kaga jadfisaa bu ku yihi maxay sukuun waa yahay kolka eeg bixarfi cilatin halkaynu ku tacalujinayna khutimada min kwnihi ahaantiisa u ahaan lahabu ka nabad galay khutima mid lagu khatimay ay huwa ficilka bixarfi cilatin cilo xarafkeed lagu khatimay ima biwaawin wow in lagu khatimo aw biyaain ama ya in lagu khatimo aw alifin ama alif in lagu khatimo marka imaadan waa xarfu tafsiil weeyaan biwaawin waxaynu ka bedelanaa kii hore de bixarfi cilatinti horaynu ka bedelana markaa wuxuu kuu tafsiilinaya xuruufti xuruufu cilo ahayd xarfu cilow maxaa tahay waan kuu sheegaya bukre waan ku barayaaye xarfu ciluhu ama waa wow ama waa ya ama waa alifya iska qaba buu ku yihi sheeku waa saddexdaa mido soo maynaan fahmin saddexdaa midun weeyaan wuxuu yidhi wajzim xagga hore kolkaa eeg laqmadaad ka fahmaysaa wajzim jazmi ficlan ficil jazmi ficilka oo mudaarican mudaarica bisukuni sukun ku jazmi mudaarica oo salima nabad galay ay huwa mudaaricu min kwnihi ahaantiisa u ahaan lahaa ka nabad galay khutima mid lagu gebagabeeye u ahaan lahaa ay huwa ficilku bixarfi cilatin cilo xarafkeed mid lagu gebagabeeye u ahaan lahaa ima biwaawin wow in lagu gebagabeeyo aw biyain ama ya in lagu khatimo oo lagu gebagabeeyo aw alifin ama alif in lagu khatimo xaruficilihiina intaasi ayuu kugu tafsiiliyo ama waa wow xarfuciluhu ama waa ya ama waa alifaha garan waaye intaa in lagu khatimo ayuu ka badbaaday haddii uu ka badbaadana sukun ku jasmi bu leya shekh waa basiid bay la tahay halkaana muxuu inoogu sheegay hal mawdic bu inoogu sheegay mawdicii sukuunku degi jirade waa ficilka mudaaric sicil akhirka ka soco wajasmu muctalin biha an tanxadif ah, wuxuu yidhi wajasmu muctalin biha an tanxadif wajasmu muctalin wa calaamatu jasmi muctallin mid buka jasmihii jasmaha calaamadda lagu garanayaa bihaa ay bilxuruufi xuruuftii ku buka bihaa ay bilwaawi wawdii ku buka aw bilyaayi ama yadii ku buka aw bilalifi ama aliftii ku an tanxadifa ay binxidaafihaa goynta la gooyo xuruuftaa wey waka muxuu xuruufta xuruufu cillaha e aynu soo marnay saddexdan de ilawaynu soo marnay ka ku buka calaamatu jasmihiisuna waa maxay de waa in la gooyo la leefo weeyana caamilu jasmigu gooyo waaba inta muxuu ku yidhi saddexdan xarfu cillo ka ku buka calaamatu jasmadiisu waa maxay de waa in la gooyo waa in la gooyo soo saddex mawduc ma yaana jirin mawduci saddexaadna waa ka markaa ficilku haddii muctal yahayna maxaa lagu jasmiyaa de xadfu xarfu cilla lagu jasmiyaa soo ma intii gabay kugu tilmaamin weeyaan sheekhu tusaale isagio muctal yzu lam yzu walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm walaa taqfu taqfu waa ficil mudaaric majzuumu bila annaahiya wa calaamatu jazmihi xadfu xarfi lcila wahiya waaw wadamatu qablahaa daalatun calayha aye walaa tamshi fi lardi maraxa tamshi ficil mudaaric majzuumu bila annaahiya wa calaamatu jazmi xadfu xarف اcil wahiy اlya wاlkasraةu qablaha daalaة عalayha وlam yakhsha ilا اllah yakhsha ficil mdaaric majzum blm wcalaamaةu jazmihi xadfu xarف اcila wahiy اlأlf wاlfatxaةu qablaha daalaة عalayha marka xuruufu ciliyi marka la gooyo mid kasta daaliyu kutusinaya baad arkaysa haddii dame la gooyo aadi la gooyo maan ujeedaa waaw cafwan dee damaa kutusinaysa oo taalla ficilka akhirkiisi haddii ya la gooyo kasraa taalla haddii la gooyo maxay alif fatxa taalla mayna basiidayn wjazmu muctalin ay wa calaamatu jazmi muctalin mid buka jazmihii calaamada lagu garanaya bihaa ay bilwaawi wawdii ku buka aw bilyaai ama yadii ku buka aw bilalifi ama aliftii ku buka an tanxadifa ay binxidaafihaa goynta xuruuftaa la gooye weeyi culma mayna basidayn halkaa waxa kaaga baxay oo aynu ku gebagabaynay waxa weeyaan icraabka kii afraad aqsaamlicraab kii afraad oo a ah maxay oo maxaya ah? dee jasmadi oo jasmadiya marka baabkaasi baab macrifata calaamaat fi licraab khulaasadiisi waxay kuu noqonaysaa labadii masale unbuu ka warramayay afar iyo toban calaamadood calaamad waa imisa waa afar iyo toban calaamod mawaadicduna waa imisa culima waa imisa de waa koob iyo toban weeyaan koob iyo toban mawdic ayaynu soo sharaxayna habeenadan o dhan koob iyo tobankan afar iyo tobankii ugee shan iyo labaatanka inaad meel iskaga tiirsid baa loo baahan yahay si kale haddaad u dhigtid damo waay rafca waxay qaadatay saddex afar calaamadood iyo iyo koob iyo toban mawdic dam damay qaadatay oo wowbay qaadatay oo calaamadeegu ay ahaayeen dee sooma oo waxay qaadatay maxay alif oo waxay qaadatay hubuutu nun dama waxay degtay sideed mise toddobeed toddobay degtay toddobada shan baa asmaa ahaa labana waxay ahaayeen afcaal wawdiina maxay degtay labay degtay asmaaulkhamsiyo jamcu mudakar asaalim aliftiina maxay degtay hal meeloo musanay degtay fubutunuunna muxuu degey hal meeloo afcaalu khamsaa afar calaamadoodii waxaad haystaa koob iyo toban mawdic nasba u kaalay imise calaamadood bay yeelatay shan alfatxatu wاlalifu wlkasratu wlyaau waxadfu nuun fatxa waxay degtay lix mawdic afar baa asmaaha labana afcaal bay ahayen alif baa ku xigtay aliftuna maxay degtay asmaaulkhamsay degtay kasraa ku xigtay maxay degtay jamcu lmuanatu saalim bay degtay aye waxaa ku xigtay ya yadi maxay degtay laba meelood bay degtay musanihi jamcu mudakar saalim xadfu nuun baa u dambeeye muxuu degey afcaalkhamsuu degey iyadna waxay qaadatay shan calaamadood iyo koob iyo toban mawdic khafdowkaalaya imise calaamadood bay lahayd saddex alkasratu walyaau walfatxa kasra imisay degtay saddex bay degtay waxba kugu celmaayo saddexdood soo baratay ya baa ku xigtay yadi maxay degtay saddex bay degtay waa lix fatxa u dambeysay maxay degtay hal laba meelay degtay iyaduna laba meelodood ayay degtay eh, waxay degtay eh, ism mufrad oo maalayansarifaya jamcu tagsiir maalayansarifa iyadna maxay qaateen eh, saddex calaamadood iyo iyo sideeddii mawduuca ismigu laan jiray ka gudub jasmaan caawa u dambeeyey jasmaan caawa imise calaamadood buu yeeshay laba calaamadood buu yeeshay sukuun iyo xadaf mawaadicdiisuna maxay noqotay saddex sukuunkiioo hal degey iyo xadafkii oo laba degey ficil mudaaric oo muctalaakhira iyo afcaal lkhamsa markaa eeg waxaad isku geysaa sideeda mawdi eh, koob iyo tobanka mawdic ay degtay rafco iyo koob iyo tobanka ay degtay nasba waa imse labiyo labaatan waxaad ugeysaa sideedda ay khamsa degtay soddon soo maa waxaad ugeysaa saddexda ay degtay jasmo saddex iyo soddonta waxaad ugeysaa afar iyo tobankii calaamadood toddobiyo afartan e toddobiyo afartan kaasaa lagaa rabaa shekh inaad jeebadda ku shubatid saxiix wala la ya toddobiyo afartan weeyaan aan kugu celiyo koob iyo toban mawdic oo rafca ay qaadatay iyo koob iyo toban ay nas baad qaadatay mayna laba iyo labaatanayn iyo sideed ay qaadatay maxay ahayd ii sheeg khafdo mayna thalaathiin ahayn soddon mayna ahayn saddexdii ay jasma qaadatay saddex iyo soddon mayna ahayn afar iyo tobankii unuge afartan iyo toddobaasa lagaa rabaa weliba haddaad doonayso inaad fahamtid buug samayso oo icraab mid kasta tusaalihiisa insha allah wuu fududaanaya baabkan waa baabka ugu muhiimsan naxwaha haddaynu dib u jaleecno waxaa jira calaamado mushtaragoo la wada lahaa ama mushtaragba ka daayo ahaa mukarar kuwo soo noqnoqdayo jira calaamado soo noqnoqdayo jira shanta ay nasba yeelatay shantaba way soo noqdeen saxiix wala la shanto shanta nasbada calaamadaha u ahaa shantuba way soo noqdeen fatxo dee nasbo calaamayu ahayd haddana waxay ku soo noqotay khafday ku soo noqotay kasro waxay iska lahayd Eh, nasbe calaamay ahayd haddana yay kusoo noqotay khafdana way kusoo noqotay alifta fatxaa lahayd iyay haddana ku noqotay oo qaatay rafcana way degtay sheekh ya-da nasbaa iska lahayd yaa kale degtay khafdana way qaadatay xadfu nuunna muna nasba lahayn wuu soo noqday sno jasmu degede iska ilaali shantaasiba way soo noqdeen way soo noqnoqdeen waa inaad kala garatid marka maxaan ku kala gargaranaya haddii ay mawdic keliya wada degaan dee waxaad ku kala garana caamilka haddii ay laba mawduci kala degaanna dee mawducyada ay kala degan baad ku kala garanaysa tusaale aliftu markay soo noq noqoto xaalatu rafca maxay degaysay tasniyay degaysay xaalatulasbana maxay degaysaa asmaa lhamsa dee laba mawducood ku kala garatay laba mawducood ku kala garanaysa tusaale ahaan yadi baa soo noq noqotay xaalatu nasba waxay degaysay jimcu mudakar saalim iyo muhane xaalatu qabdana labadii iyo mid dheeraaday degaysay maxaan ku kala garanana ayaga caamilkan iyaa ku kala garanana maka saa u baraarugsanaataan yadin hoos marna iska ilaaliya intaa markuu ka hadlay sheekhu raximah allahu tacaala ficilka mudaaric mi u talkaa in xuruufu cillaha si lagu jasbinayo kadibna wuxuu ka waramayaa sidee loo nasbinaya isagoo faa'idada dhamaystiraya sidee loo nasbinaya ama sidee loo rafcinaya intaba uu raacinaya labada bid ban ku dari doona insha allah wuxuu yidhi wanasbu dii waawin wayaain yadharu wamaa siwaahu fi halaai qadaru wanasbu dii waawin ay wanasbu ficlin ficil nasbihii ficilka oo dii waawin wow u saaxiib ah wayaainay wa nasbu ficlin ficil nasbihi ficilkoodii yaain ya u saaxiib ah yadharu waa muuqan ay huwa nasbuhu wuu muuqan wowaqaado waqadaruuge waqadaruu nuxaadi way qadareen ama carabi way qadareen ma ay ayiladii kiibay ku qadareen siwaahu ay siwa nasbi nasbaha ka soo hadhay fi halaai saddexdii dhexdooda ayay ku qadareen waka muxuu ku leeyahay ficilkii mudaarice muctalka ah ee xuruufta maxaa soo haray laba xaaladoodo kale waa xaalatu rafciyo iyo xaalatu nasba xaalatu nasba sidee laga yeelaya ficilkii mudaarica muctalkaa sheekh sideen u galaa soo su-aal ma jawaabteeduu ku siiyo wuxuu ku yidhi ficilku haddii uu wow ku buko ama uu ya ku buko ama uu alif ku buko waa la kala qaadaya hadduu alif ku buko halkaa inoo dhig maxaa soo haray hadduu wow ku bukiyo haddii yaa ku buko soo maa wada wada maraya isa soo raaci labadaa haddii uu ku buko waa laga muujinayaa nasbadii way muuqanaysaa nasbadii he sheekh way muuqanaysaa oo maxay uga muuqanaysaa waa lilkhifa fudayd maxaad saw yaqzuu may ahayn caamilu nisbe geliya lan yaqzuwa saxiix walala haye yadi yahtadiya sow may ahayn maxaa la odhanayaa lan yahtadiya ah, lan yarmiya saasaad uga muujinaysaa isaga sababtaad uga muujinaysaa ma waa lilkifa waa fudayd oo fudayd wey ama aliftii miya wuu kuu keeni doonaa yada wuu kuu keeni doonaa wuxuu ku yidhi waa kan wa nasbu dii waawin mid wow wa nasbu ficlin ficil nasbihi ficilka oo dii waawin mid wow u saaxiiba ah wa yaainay wa nasbu ficlin ficil nasbihi ficilkaasoo dii yaain mid ya u saaxiiba ah didan waad garanta wati asma khamsa ahayde ha fahmi waayna yadharu wuu muuqanayaa ay huwa nasbuhu nasbahaasye wuu muuqanayaayo maxaa la odhanaya lan yakzuwe iyo iyo lan yahtadiya baa la odhanaya waa likhifati lfatxati fatxada fudeydkeega calaa kulli min alwaawi walyaai saasaa la odhanaya kii alifta miyaa isagu baxaya kii aliftu isagu uu ka baxayaayo isagu muuqan maayo laa yadharu calayhi bal yuqadar isagu kama baxaye isag kama muuqanaye waa lagu qadarayaa limaada lna alif laa taqbal xarakaa lidatiya aliftu he xarakada daatadeeda lna alif almalsa laa taqbal xarakaa lidatiha kama ana aljibaala laa taqbal xaraka bay odhan jire o laa taqbal lma sina buuruhuba biya ina aqbala so biyo kama soo shalwadaan saasoo kale aliftaasi sibsibgena alif almalsa la idhahda iyaduna xarakada ina aqbalin maadaama xaraka ina aqbalayn iyada waa lagu qadaraya waynu fahnayla tahay ficilkii marka uu muctal yahay ee uu ku buko saddexdii xaraf xaalatujasme marku joogo waa la leefaya waa la goynaya xaalatunasbe keen kala qaad ka wowga ku buka iyo ka yaada ku buka waa laga muujinayaayo nasbadii way muuqanaysaa waana likifati lfatxati ka alifta ku buka miya iyada waa lagu qadarayaa waynu fahnay la tahay maynaan fahmin culimo si fiican baan u fahnay ka soco wamaa siwaahu fi alaai qadaru muxuu ka socdaa wuxuu ku yidhi eeg waqadaruuda soo qaado waqadaruu way qadareen xarama carabi maadan waa mafcuulkeegii ma ay agiladii kiibay qadareen siwaahu ay siwa nasbi nasbaha ka soo haray fii alaai saddexdii dhexdooda ayay ku qadareen waa saddexdee waa fii di lwaawi wa fii di yaai wa fii di lifi ah. waynaanat nasba maxaa ka soo haray labaa ka soo haray rafciyo iyo de jasmaa ka soo haray ila ficilka lama khafdiye jasmna waxaa lagaa yidhi waan soo baratay jasm waad soo baratay sheekh wa jasmu muctalin biha an tanxadif marka waa ka saaray iminka muxuu noqonaya keliya rafcade markaa rafcadii saddexdaba waa lagu qadaraya maxaa la odhanaya yakzu yahtadi yaksha mayna basidayn saddexdaba saasaa loogu qadaraya laakin marka lagu qadaro cilada lagu qadarayin baa kala duwan labada hore yakzu iyo yahtadi waxaa loogu qadaraya maxay lihiqal waa culays waa culaysoo da carabki iyo dhawaaqunbay ku culuse waa laga muujin karaa yakzuwu waa laodhan karaa yahtadiyu waa laodhan karaa lakin iqal iyo culays baa ku jira damatun muqadaratun cala lwaay manac min duhuuriha aiqal damatun muqadaratun cala lyaay manac min duhuuriha aiqal waa way muuqan karaan lakin waa iqal de culays baa udiidaya ama alifta iyada miya maxaa iyada lagu qadaraya waa litacadud iyada suuragal maaha yaksha ficl mudaaric marfuucu calaamatu rafyi damatun muqadaratun cala alif manaca min duhuuriha atacaduru liana alif almalsa laa taqbal xarakata lidaatiha waka tacaduri fi alif istiqaala fi lwaawi walyaai fakud mihaala ka qaala muusa macshar alyahuudi yaqzuu muxamedun ya'tii muxamedun wayaqzuu man jaxad anaga intaa kusoo kulmin jirnay horan usoo baran halkaana waxaanu kaga baxnay maxay culimay oo aynu ku qaadanay he ficilkii maxay ah ficilku marka uu buko sida loo icraabayo xaalatu jasma hadduu joogo waa la goynayaa saddexdaba xaalatu nasba waa la kala qaadayaa hadduu wow iyo yaa ku buko waa laga muujinayaa hadduu alifku buka waa lagu qadaraya xaalatu rafcna saddexdaba waa la lasraacinaya waa lagu qadaraya cilada lagu qadarayun baa kala duwan labana waa hiqal midna waa tacadur ka soo wa nasbu ficlin ficil nasbihi ficilkoodii waawin wow saaxiiba wa yaainay wa nasbu ficlin ficil nasbihi ficilkoodii yaain ya saaxiiba yadharu waa muuqanaya ay huwa nasbahaasi wamaa ay wa qadaru way qadareen maa ay ayiladii kiibay qadareen siwaahu ay siwa nasbi nasbaha ka soo haray fi halaai saddexdii dhexdeeda ayay ku qadareen waa dilwaawi iyo dilyaai iyo dilalifi ka soco fa naxwu yaksu yahtadi yakshaa khutim bicilati wakayruhu minhaa salim wuxuu yidhi sheekhu fa naxwu yakzu waa duulaya iyo wixii lamida maxaa lamida ficil kasto wuu ku bukatay yahtadii fa naxwu yahtadii wuu hanoonaya iyo wixii lamida maxaa lamida ficil kastoo yaa ku buka yakshaa fa naxwu yakshaa rabbigii buu ka cabsanaya iyo wixii lamida ficil kastoo bicilatin ay bixarfi cilatin cilo xarafkeed baa lagu khatimay saddexdaa maxaa lagu khatimay culimo xarfi cila lagu khatimay yakzuu maxaa lagu khatimay wow baa lagu khatimay yahtadiina maxaa lagu khatimay ya baa lagu khatimay yakhshaana maxaa lagu khatimay alif baa lagu khatimay waayruhu y waayru dalika madkuurkan aan soo sheegnay hayrkii salima wuu nabad galay minhaa ay min alcilati ciladiibuu ka nabad galay saddexdaa aynu sheegnay waxa aan ahayn ee xarfu cilada aan loo dambaysin waa saxiix isagu waa saxiix baa la odhanaya halkana muxuu kuu kala tacriifiyey ficilkii muctalkiiyo wuxuu kala baraya kii saalimka ama kii saxiixaabuu ku kala baraya ka muctalkii waa ka saddexdaa mid kamida loo dambaysiiyo ka saxiixiina waa saddexdaa mid kamida kaan loo dambaysiin intan waa iska fududtahay fa naxwu yakzuu waa duulaya iyo wixii lamida waa ficil kastoo wow aakhirkiisa ufadhiyo yahtadii fa naxwu yahtadii waa hanoonaya iyo wixii lamida waa ficil kastoo aakhirkiisa ayay fadhido yakshaa fa naxwu yakshaa wuu cabsanaya oo rabbigiibuu ka cabsanaya iyo wixii lamida waa ficil kastoo akhirkiisa ay alifi fadhidee khutima waa la gebagabeeyey oo waa la khatimay ay huwa naxwiga naxwiga loo celinaya ay huwa naxwiga bicilatin ay bixarfi cilatin cilo xarafkeed baa lagu khatimay midna wow baa lagu khatimay midna ya baa lagu khatimay midna alif baa lagu khatimay waayruhu ay waayru dalika madkuurkan aynu soo sheegnay hayrkii oo maxay uga jeedo dee saddexdaa mid kamida aan loo dambaysin salima wuu nabadgalay ay huwa ayrkaasi minhaa ay min acilati ciladii ayuu ka nabad galay ciladii he ayuu ka nabad galay halkaa wuxuu kaga baxay ficilkii muctalkaayo sidii loo ciraabay wacilatu asmaai yaun wa alif fanaxwu qaadin walfataa biha curiif wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafirka watuub ilayk